بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الإخوة الكرام سيدا هوري لو شيغي كتابكو وكتاب كسابسا العقيدة أما توحيدك caqiidada oo ah runtii shayga asaasiga ama tiirka koowaad oo tiirarka islaamnimada albaabka koowaad ee islaamka laga galana ah shayga ruuxa aayihiisa dambe iyo hoygiisa ugu dambeeya shayga sababta u noqdana ah oo ama naar ama janno caqiida xumadu naar bay sababtaa caqiidada wanaagsanna jannay sababtaa marka waa muhim oo ahmiyaddeeda waxaad ka garan kartaan waxaa ilaahay subxaana watacaala kutubtuu soo dejinayey iyo rususuu soo dirayey oo dhan waxay ka midaysnaayeen inay addoommada u sharxaan rabbigood subxaana watacaala iyo sifaadkiisa tilmaamihiisa wuxuu ka rabo wuxuu yani waxawey u abuuray waa arrinka kitaabku ku saabsan yahay kitaabka waxaa iska leh magaciisa waxaa la yidhahdaa kitaabka alcaqiida alwaasitiya waxaana iska leh nin culimmada waaweyn ka mid a oo ka mid a culimmadii noolaa qarnigii toddobaad hijriga magaciisana la yidhahdo axmed ibnu cabdilxaliim ibnu cabdisalaam alxaraani wuxuu maga ku magac dheer yahay oo caan ku yahay shaykhulislaam ibnu teymiya wuxuu dhashay taariikhdu markay ahayd lix boqol iyo lixdan iyo kowgii waa taariikhda hijriga wuxuuna geeriyooday taariikhdu markay ahayd toddoba boqol iyo labaatan iyo siddeeddii hijiriga wuxuu ku geeriyooday isagoo xidhan oo xabis ku jira qalca ku taala dimashik halkaasuu ku geeriyooday raxmatullaahi calayh kitaabkan marka wuxuu ka mid yahay kutub fara badan oo dhaxal ah oo sheekhu uu ka tegey ayuu ka mid yahay muddadii uu noolaa waxay ahayd cimrigiisu mid uu u bixiyey u adeegidda diinta rabbi subxaana intaas oo wuxuu leeyahay kutub kutub aada u fara badan waxaa la yidhaahdaa majaal ka mida ah majaalaadka cilmiga ma jiro ilaa ibnu teymiya yacni wuu ka hadlay nin aad u caqli badan oo cilmi badan oo mucjizo oo kale ah ayuu runtii ahaa ilaahay subxaana wa tacaala sadka uu ka siiyey yacni aqoonta iyo caqliga labadaba kitaabkan marka sababka uu alifay wuxuu ahaa xilli wuxuu joogay sheekhu ay maantaoo kale xilligaa noolahoo kale u yara eg oo dadku ay diintii ka fogaadeen oo bidcooyin fara badan diintii lagu soo daray oo dad badan caqiidadoodii fasaaday oo falsafo fara badan oo falsafadii maalan yani yuunaan ka mid ah iyo griega iyo diinta lasoo dhexgeliyo caqiido laga dhigay xili noocaas ayuu sheekhu noolaa jaanibka siyaasiga marka laga fiiriyana wuxuu noolaa xilligii caalamulislaami ay qabsadeen nimankii laodhan jiray tataarka maquuliyiinta nimankii laodhan jiray kasoo duulay yani bariga fog xilligii caalamulislaami ay qabsadeen buu noolaa marka xilli duruufo adag ah yuu sheekhu kusoo aaday nin marka ka mid a culimmadii shaaficiyada oo la odhan jiray radyuddiin alwaasiti ayaa sheekha u yimid markaasaa wuxuu u sheegay dhibaatada haysata muslimiintii iyo yacnii bidcooyinka faraha badan ee diintii la dhex geliyey falsafada fara badan ee gashay caqiidadiisay u fasaaday wuxuu ka codsaday inuu u alifo kitaab yar oo u cuskado u noqdo sheekh waa ka cudur daartay markii hore laakiin waa ku adkaystay ilaa wa ilaaba wuxuu yidhi kitaab noo alif kitaabkanu marka u alifay salaadda casar kadib ilaa maqribka intii u dhaxaysay buu kitaabka qoray sheekhu yani waxay ka mid tahay xeelaha layaab kale kitaab yacni waxa weeye taqriiban sharxiisa saan u tegi doono mujaladaad laga qorayo buu isagu wuxuu ku alifay isagoo fadhiya bacda salaat alcasr qariib ma aha oo culimmadu sida hadda maanta jirtoo kale ma ahayn oo kutubta uun dad wax ka fiiriya maysan ahayn diintu waxay ahayd mid suduurta iyo laabta ku jirto la xifdisan yahay ibnuqayim oo kale hadda waxa la yidhaha kitaabkiisa zaadulmacaadka taqriiban shanta mujalad ah wuxuu alifay isagoo socota isagoo safar ku jira oo maraajicdiisii xataa aan haysanin kutubtiisii buu qoray xifdi buu ka qoray xifdi buu ka qoray marka yacni waxa weye rag waxay ahayn ilaahi subxaana watacaala uu dafiifsiiyey kitaabkuna markuu sheekhu alifay wuxuu ku cadaynayaa caqiidadii salafka siduu loo sheegi doonaba sanadka waa saxaabadii nabiga sal ly wasalam iyo taabiciintii iyo quruuntii saddexda ahaa caqiidadoodii iyo waxay rumaysnaayeen oo alla ka rumaysnaayeen subxaana wa tacaala ayuu ku qeexayaa kitaabka markuu alifay sheekhu nin walba oo ilaahay subxaana wa tacaala uu dheeraad siiyeyba waxaa caadiya in la xafido oo dad badanoo xaasidiina inuu yeesho khaasatan dadka markaa ay isku majaalka ku jiraan oo cilmiga ka wada shaqaynayaan inay xastaan in kastoo qeyrkii ka fiican raggii macnaha waxau la tartamayay way xistaan rag badan baa marka xistay madaxdii baa lagu diray dacayaad fara badan baa laga faafiyey qaar gaalnimay ku xukumeen ehm, mid marka ka a umaradii muslimiinta waagaas raggii u tari jiray ka a oo lagu dacweeyey baa u yeedhay raggii isaga markaa wax ka sheegahayo culimada ahaana iyagana uu soo xaadiriye markaasaa waxaa la keenay kitaabkan hadda aan akrinayno akrin doono insha allahu tacaala oo caqiida nasifiya oo uu sheekhu ku cadaynayo wuxuu rumaysanyahy kitaabkii baa la keenay nin kala loo dhigo akhri la yidhi raggina meesha wada fadhiyaan waa la akhriyey waa la wada dhageystay mid mid baa looga niqaashay markii laga niqaashay kadibna sida uu leeyahay shamsudiin alzahabi iyo ibnu rajab alxambali siay leeyihiin waxaa laysku waafaqay raggii culimmada meesha yimid kitaabkan waxaa ku yaalayay inuu yahay caqiidadii salafka salafka caqiidadu xataa raggii kasoo horjeeday baa ogolaaday oo ictiraafay qaarna tawcan qaarna kurhan qaarna macnaha dantaa ku kaliso meelay ka maraan waayeen qaarna waa ku qanceen inay kitaabkan uu yahay caqiidadii salfu saalix kitaabku markaa dhowr mawduuc mawaadiic muhima ayuu u bambixi doonaa oo ay u badan tahay rabbi subxaana watacaala iyo barashadiisa wuxuu aada ugu dheeraan doonaa tilmaamaha ilaahay uu leeyahay subxaana watacaala ee uu kaga gedisan yahay makhluuqa uu abuuray wuxuu yani tilmaami doonaa sidoo kaleeto waxaa addoonka laga doonaya rabbigii subxana wa tacaala inuu ka rumeeyo heelo fara badan buu inooga hadli doonaa kitaabkii markaa oo inoo bilowday sheekhii wuxuu ka bilaabay bismi illaahi araxmaani araxiim ayuu ku bilaabay waa caadi culimadu inay kutubtooda ku bilaabaan bismi illaahi araxmaani iraxiim maxaa yeele waxay ku dayanayaan kitaabka qur-aanka qur-aanku ilahay ku bilaabay bismi illaahi araxmaani iraxiim alxamdu lilaahi buu ku xijin doonaa iyadana kitaabka qur-aanku kaga dayanaya ilaali subxaana watacaala isaga kitaabkiisa ku bilaabay bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin marka ta'asiyan bikitaabi illahi wey bismi illaahi magac ayaan aqra' wey ku akrinayaa allihii arraxmaani naxariista guud lahaa ku tilmaanaa alraxiimi midda gaarkaana ku tilmaanaa saasay culimadu yidhaahdaan waana macno ka mid macaanida lagu fasiro labadaa sifo labadaa magac alraxmaan waa magac ilaahay alraxiimna waa magaca ilaahay oo alla leeyahy subxana watacaala labada magacba waxay kutusayaan tilmaan ilaahay leeyahy subxana watacala oo ah sifatu raxma sifadaasay labadu faaiideynayaan laakiin waxay yidhahdaan culimmadu arraxmaanta macnaha naxariis waasaca midka ku tilmaaman oo waa midda adduunyada oo gaal iyo islaamba wada gaadhay arraxiimse waxay tilmaamaysaa naxariis khaas ahoo maalinta aakharo midda mu'miniinta gaarka ku noqon doonta oon gaalada ayna la wadaagi doonin saasay macnaha yidhahdaan alxamdu mahad lilaahi ilaahayay u sugnaatay yani waa ammaan ammaan dhammaystiran allah iskale subxana wa tacaala isagaa mulki ahaan u leh isaga khaasla isagaa mudan allah subxana wa tacala maxaa yeelay wuxuu ku mahadsan yahay horta sifaatulkamaal buu leeyahay wax kastoo laysku ammaano kamaalkooda ilahay baa iskale subxana watacaala wax kastoo ammaan keena haddii cilmi laysku ammaano kamaalkiisa ilaah baa iskale haddii qudro iyo awood laysku ammaano kamaalkeeda allah iskale sifo kasta oo laysku ammaano kamaalkeeda iyo dhammaystirnaanteeda ilah baa iskale subxana watacala taasi waa mid midda labaad asbaabta keenta mahadinta iyo ammaantana ilaahay xaggiisay ka timaadaa oo ah nicmada wamaa bikum min nicmatin fa min allah nicmo kasta oo ad haysataan xagga ilahay bay ka timid subxana watacala waa asbaabta keenta mahadinta maxaa cidda aada adiga ammaanayso laba sabab mid baa kugu bixiya inuusan adiga waxba kuu gelin waxba kuu tarin laakiin sidiisuu yacni u quruxsan yahay oo sidiisu u dhammaystiran yahay oo sidiisu macnaa waxa weya maarti uusan naqsi iyo dhimanaan ulahayn waxbaba yaadan ka helin haddaad rabte waad ammaani maxaa wuu ammaanaya so midda labaad keenta waxa weeyaan waxbuu kuu galay oo waxbuu ku siiyey oo yacni waxbuu kugu taray taasina way keentaa ammaanta labadaba ilahay baa iskale subxana watacala maxaa yeele wax kasta oo layna siiyey oo aan helnay isagaa bixiyey kamaal kasta iyo dhammaystirnaan kastana isagaa asal waa ah alla subxana watacala wax kastoo ila isaga ka haray waa naaqiso dhimanaan baa ku jirta meel unbuu ka dhimay laakiin isaga rabbi subxana watacaala meel kaga dhimana alxamdu mahadlilaahi ilahay bay u sugnaatay ammaan ilaa iskale subxana watacaala alladii allahaasoo arsala diray rasuulahu rasuulkiisa diray bilhudaa hanuun la diray wa diini ilxaqi iyo diinta xaqa ah macnaha hanuunka waxa weeyaan buu leeyahay sheekh ibnu cuthaymiin waxaa laga wadaa alcilmu naafic cilmi wax anfaca waa kitaabka iyo sunnada cilmigooda iyo wixii ka farcama wa diinil xaqina waxaa laga wadaa buu leeyahay alcamal asaalix ku dhaqanka cilmigii naafic aha ku dhaqankiisii baa laga wadaa buu leeyahay adiga almuhim waxa weeye rasuulkiisa maxameda sal ly wasalam yuu soo diray halkaa wuxuu tilmaamayaa sheekh nicmooyinka alle uu ku ammaanan yahay ee ku mahadsan yahay ee addoommadiisa uu galay waxaa ugu weyn nicmada ah soo diritaankii nebi maxamed uu soo diray salawatu rabbi wasalaamu caleyh maxaa yeelay kitaabka soo dejintiisa iyo rasuulka soo diritaankiisa inta nicmo la gallaysu galay oo dhan waata ugu weyn waxaa kaloo dhan wax yaryar bay noqonayaan markitaa loo fiiriyo macna saas daraaddeed buu sheekhu tilmaanta uu uga dambeysiiyey alladii allaha arsala diray rasuulahu rasuulkiisa diray bilhudaa hanuun la diray iyo lxaqi diinta xaqa ah hanuunku kelimatu alhuda hidaayadu qur-aanka iyo sunnada isticmaalkooda laba macno ku timaadaan mar waxaa loo isticmaalaa bimacnaa addilaala walbayaan caddaynta shayga cadayntiisa shayga markaad cadayso hidaaya la yidhaahda marna waxaa loo isticmaalaa bimacna tawfiiq waafajin marka nabigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh madii uu la yimid waafajintiisa ruuxa qalbiga loo geliyo ilahay baa iskale subxana watacaala isaga awood gacantiisa ku jirta maaha laakiin isaga kaalintiisa iyo dowrkiisa waxa weeye caddayn inaka laa tahdii man axbabta bu alla ku yidhi subxana watacala ma hanuunin kartid ciddaad jeceshahay nebiga macnaheedu waxa weyaan ma waafajin kartid wainaka latahdii ilaa siraatin mustaqiim ba haddana layidhi waad hanuunin baa layihi jidka toosan baa dadku waaminaysa tanina waa cadayn iyo qeexid dadka jidka loo qeexa taa isagaa iskale nabigu sal ly wasalam waxaa uga dambeeyay dadka culimada dadka ducaadda ah laakiin wixii la cadaynayay in ruuxa qalbiga loo geliyo la waafajiyo cidaan alla ahayn lagu malay subxana watacala waa allah hanuunka iyo diinta xaqa alla soo diray rasuulkiisa sal ly wasalam ayb maxaa loogu soo loogu soo dhiibay oo loola soo diray liyubhirahu in uu muujiyo daraaddeed cala diini liyudhirahu diinka iyo xaqaa loo soo dhiibay inuu ka saromariyo cala diini diin diimaha kullihi dhammaantood wa kafaa billaahi ilaahay baana ku filan shahiidan goobjooge ama markhaati nabiga sal ly wasalam waxaa ilaahay uu ugu soo dhiibay diinta xaqa iyo hanuunka waxaweyaan uu diintan loo sii dhiibay uu ka saromariyo ka koreysiiyo ka muujiyo diimaha kale oo dhan dhaqamada bulshooyinka kala haystaan diimaha kale afkaaraha kale inay diintani ka taramarto inuu taa ka shaqeeyo oo laba siyoodba ay uga taramarto bilxijati walburhaan xujo iyo burhaan iyo daliil inay kaga taramarto oo kaga sarraysiiyo oo waxyaalaha bulshooyinku haystaana diinta ka dhiganayaan kulli ay burburiso markay iska hor yimaadaan midda labaadna waxa weeyaan bisayfi wasinaan awood iyo jihaad ciddii xujadii ay anfici weydo in markaa awood lagu marsiiyo saasman liyudhirahu cala addiini kullihi waa muhimad marka yani waxay muujinaysaa diinta rabbi subxaana watacaala maadaama ay diinta keliya xaqa ay tahay diimo kaliya afkaar kale lama noolaan karto yani middanna ha jirto tanina ha jirto labaduba waa jiri karaan waxa leha ma jirto waa inay ka wada saromarto diimaha kale oo uu ka sarraysiiyo oo awooddiisa dhan isugu geeyo midna ay xujo kaga adkaado iyo burhaan iyo daliil midna uu awood iyo seef iyo macnaha waxa wey dagaal kaga adkaado saas wey liyudhirahu cala addiini kulli diinaha kale oo dhan saas wey yani yahuudiyadii nasraaniyadii dhaqamadii kaleeto buudiyadii hinduuskii wax kasta oo la haysto diin laga dhiganayo dhan waa inay tani ka fara martay maanaa saasaa lagu sii dhigay nabiga sal alay slam wa kafaa billaahi shahiidan yani kafaa waxaa ku filan billaahi ilaahay baa ku filan shahiidan shahiidka waxaa laga wadaa bimacnaa markhaati waa la dhaha oo waxaa macnuhu yahay markaa alla subxaana watacaala rasuulkiisa markuu soo diray muhimada loo soo dhiibayna ay ahayd inuu diintan ka saramariyo diinaha kale iyo rabbi subxaana watacaala haddana nebigii isagu markhaati u noqday oo wuxuu la yimid inuu xaq yahay buu u markhaati furay seebuu ugu markhaati furay wuxuu ugu markhaati furay mucjizooyin usoo dhiibay tusinaya wuxuu sheegaya inay runtahay wa kafaa billaahi shahiidan marka waa markhaati ama wakafaa billaahi shahiidan goobjooge rasuulka sal lay wasalam waxa uu qabanayo qolyaha uu u tegey mowqifka iska taageen kulli ilahay goorjoog buu ka yahay subxana watacala oo macnaha wuu la socdaa taas ilahay baa ku filan subxana watacala wa ashhadu waxaan qirigin sheekh an laa ilaaha mid xaq lagu caabudo inuusan jirin ila allahu alla keligii mooye waxdahu keligii xaalo uu yahay laa shariika cid wax la wadaagsan lahu isagana ayna jirin iqraaran qiritaan baan qiri ashhaduda ayay u tahay mafcuul wa ashhadu waxaan qiri iqraaran qiritaan bihi isaga aan qiray wa tawxiidan iyo keliyeeli isaga aanu keliyeelay waxaan qirayaa buur sheekhu mid xaq lagu cabudo inuusan jirin alla mooye waa kelimada shahaadada macnaheed laba tiir bay ka kooban tahay tiir waa diido tiirka labaadna waa ogolaasho tiirka koobaad waxa weya waa laa ilaaha oo waa diido tiirka labaadna waa ila allaahu oo waa ogolaansho waxa la diidayo waa cibaadada waxa la ogolaanayana waa cibaadadii cibaadadii iyo caabuditaanka ayaa waxaa loo diidayaa wixii aan alla ahayn tii loo diiday wax kastoo alla kasoo haray baa isaga keligii loo sugaya saas man yani laa ilaaha ila allahu macnaheedu taasaan marka qiraya saasaan qiraya ashhaduda bimacnaa qiritaan shahaadada asalkeeda waxa la yhahda wixii kuu muuqdood arkaysa baa la yidhahda laakiin halkan waxaa laga wadaa qiritaanka qalbiga waxaa marka aada leedahay waxaan qirayaa oon ictiraafayaa sidii anigoo isha ku arkayoo kale sida anoo ishayda ay u muuqatoo kale macna baan u qiraya oon ictiraafaya cid xaq lagu caabuday inaysa jirin alla mooye laa ilaaha ila allah markaasa waxaa laga dambaysiye waxdahu keligii xaalooye laa shariika lahu wax wax la wadaagana aysan jirin cidina lama wadaagto cibaadadiisa macnaha cibaadadu waa waxa adoonka ka fulay macnaha addoonka waxa ka fulayo masalan waxa weye salaadii uu tukanayey masalan cabsidii masalan rajadii sujuudii masalan su-aashii baryadii arrimahaasoo dhan waa cibaadada noocyadeeda wey gowracii kuwaas inaan ilaahay nala wadaagin baan qiraya wey macna haddaad kuwaa ilaahayo cid kale ka dhexaysiis ama cid kalean usii maraya aad tidhaahdo alloo i gaarsiinaysa ood rabbi iyo cid kale ka dhexaysiiso shirkiguu kaa wey marka cidina lama wadaagto isagaa gooni uleh saasay kelmadu faa'ideynaysa iqraaran qiritaan ayaan qirayaa ashhadu waan qirayaa iqraaran qiritaan bihi isaga kaa aan wa tawxiidan iyo keliyeelid isaga keligii anugu keliyeelayo aanan cid kale la wadaagsanaynin tawxiidantu iyo iqraarantu uun macnihii horeun bay adkaynayaan saasni macna wa ashhadu waxaan qirayaa sidoo kale ana muxamadan muxamedna cabduhu addoonkiisi inuu yahay warasuuluhu iyo rasuul kii uu soo dirsaday cabduhu warasuuluhu addoonnimada waxaa loogu tilmaamay nabiga sal alay wasalam oo cabduhu hadda u yihi waa sharaf maxaa yeelay rabbi baa subxaana watacaala ku sifeeyey maqaamaadka ugu sareeya rasuulkiisa markuu ku sifeynayay wuxuu ku tilmaamay inuu addoon yahay subxaana aladii asraa bicabdihi leylan min almasjid alxaraami ila almasjid alaqsa aladii baarakna xawlahu macnaheedu waxa weyaan addoon bini aadamka ama makhluuqa sidiisaba addoonnimo kama fakan karo hadduu si kasta isu diidsiiyo waa addoon addoonnimaduna sharaf bay u tahay sida marka loogu sii kala sarreeyo addoonnimada baa loo kala sharaf badan yahay saas daraaddeed buu rabbi subxana wa tacaala addoon inuu waan ku tilmaamaya marka waa addoon addoonnimada waxaa kalay faa-iideyneysaa nebigoo layidhaah la qiro inuu addoon yahay waxay faa-iideyneysaa waxay muujinaysaa booskiisu inuusan gaadhsiisnayn ilaahnimo saas maana oo addoon wey markaas idhaahdo macnaheedu waxa weeyaan gacantiisa dhib iyo dheefi kuma jirto dhib iyo dheefta ilahi baa gacanta ku hay subxana watacaala qul laa amliku linafsii nafcan walaa daran ilaa maa shaaa allah dhib iyo dheeftoona gacanteyda kuma jirto idiinma hanan karo sidaas daraaddeed mar hadduuna dhib iyo dheef doono gacantiisa aysan ku jirin lama caabudi karo wey macnaha ciddii marka ku sharaftay nabiga sal alay wasalam inay caabudo oy waxweydiisato oo wax su-aalato meel bay kaga dhacday maxaa yeele darajo waxay gaarsiisay tii ilaahay lahaa subxaana wa tacaala cidna yani meeshii uu mudnaaday iyaduna meel kaga dhacday ka soka marisa nabiga sal alay wasalam waa cidda diiday rasuulnimadiisa cabduhu wa rasuuluhu marka addoonnimaduna waxay radinaysaa qoladii darajadiisa dhaafsisay rasuulnimaduna waxay radinaysaa qoladii darajadiisa ka soko maray saas man waa miduu nabigu dhihi jiray sal ly slam uu yihi laa tatruunii kamaa atrat nasaara ciisa bna maryam quuluu cabdullaahi warasuuluh fainamaa ana cabdullaahi warasuuluhu yani ha igu xadgudbina ammaantas intaad iga badisaan ha igu xadgudbina sidii ay nasaaradu ay ugu xadgudubtay ciisihii ina maryan aha oo kale ciise say ugu xadgudbeen o kale igu xadgudbina ee waxaad tidhaahdaan uun adoonkii ilaahay iyo rasuulkiisii dhah maxaa anigu adoon ilaah iyo rasuulkiisa marka adoon waan yahay laakiin inaad tidhaahdo dadku nebiga yahay waxba dadka lama dheera taas iyaduna waa qalad waa gaf adoon waa yahay laakiin adoonnimada wuxuu la dheh waa rasuul ilahi soo dirsay subxana watacaala ilahay baa ku aaminay fariintiisa ku aaminay man marka wa ashhadu waxaan kirayaa ana muxamadan cabduhu adoonkiisi inuu yahay wa rasuuluhu iyo rasuulkiisii kii uu soo dirsaday inuu yahay sala allaahu allaha u sala allaahu allaha ammaano calayhi nabiga dushiisa asalaa markay xagga rabbi ka imaanayso culimadu macnahooda way isku khilaafan laakiin waxaa ugu fiican bay dhahaan macnaha laga wariyay abulcaaliya abulcaaliyat alriyaaxi waa taabici siduu saxiix bukhaari kusoo aroortay wuxuu yihi salaatu allaahi calaa rasuulihi sanaa'uhu calayhi cinda almalaa'ika ilaahi subxana wa tacaala sallinta uu nabigiisa ku salinayo waxaa laga wadaa ammaanta ilaahay uu nabigiisa ku ammaanayo malaaigta agtooda yani yani almala cinda almalai alaclaa malaaigta agteeda buu ilaahay magaca nabiga ku sheegay ku ammaanaya ammaantaasaa marka laga wadaa asalaatu cala rasuul asalaatu min allahi cala rasuuli sal lay slam ina allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna sooma marka ilahay salaadiisa saas maana marka sala allahu allaha ammaano calayhi nabiga dushiisa oo malaa'igta agteeda ha ku ammaano wa calaa aalihi aalkiisa dushoodana iyagana ha ammaano yani aalka waxay yidhahdaan culimadu fii maqaami ducaa marka la joogo waxaa laga wadaa atbaacugii atbaac baa laga wadaa waa dadkii raacay rumeeyey oo raacay si yani baryada ay dadka u wada gaadho fii maqaami ducaa marka la joogo maqaamaad kale iyo meelo kale marka la joogo waxaa laga yaabaa inay aalu beytkiisa markhaas ku noqoto mar inay macno kala qaadato laakiin mar haddii duca la joogo atbaacda nebigao dhan baa laga wadaa sal l wa aalihi wacalaa aalihi aalkiisa iyo dadkii raacay dushoodana ha ahaato yani yani salaadaas ama ammaantaas wa saxbihi asxaabtiisa dushoodana ha ahaato saxaabadu waa mu'miniinta kuwii nebiga la kulmay rumeeyeyna ayagoo rumaysanna ku dhintay haduuse ruuxu nebiga arag sal l lay wasalam saxaabi lama yidhahda marka aalka hore waa ka mid oo markii la yidhaahdo ilaah waxaad u naxariisataa ama aada ammaantaa kuwii nabiga raacay sal alay wasalam saxaabadu nambarka koobaad iyagaa gelaya haddana goonibaa loo magacaabay saxbiibaa gooni loo yidhi iyagoo ka hore galay waa meesha la yidhaahdo dikru lkhaasi bacd alcaam baa la yidhaahdaayo yani lilihtimaam waa meesha yani mudnaan baa la siinaya si gooniya baa loo xusay maxaa yeelay mudnaan gooniyaa la siinaya oo ummadda inteeda kale ay ka mudan yihiin oo saas daraadeed baa loo gooniyeelay wasallama allaha nabadgeliya nabigaa isaga tasliiman nabadgelin masiidan oo dheeraad ah, ah masiidan fiihi oo yani la siyaadiyey waa la dhihi karaa waxaa kaloo dhihi karaa masiidan salaamtaasoo masiidan dheeraad ka ah cala asalaati salaadii dheeraad ka ah marka laba manqabay noqonaya laba darajay noqonaya alsalaatu calayhi waasalaamu calayh saas man tiibi horay marka salaadiibay dheeraad ka tahay laba ku tahay macna sidaas ayb intaasi marka waa araar ama hordhac gobolxaadh wey hadduu doonayaa inuu maqsuudkii kitaabka galo wuxuuhi sheekhu amaa bacdu intaa kadib fa haada kani haadaa wuxuu tilmaamayaa kitaabkan waxa ku yaalla oo laga yaabo markaa uun qalbigiisa inay ku jireenoo uusan qorinba ah, maxaa yeelay muqadimada waxay u badan tahay inuu qoray intuusan kitaabka qorin haadaa marka ishaaradu waxay ku dhacaysaa macnaha qalbigiisa ku jira ee uu doonayo inuu qoro fa haadaa kani ictiqaadulfirqati kooxdii ictiqaadkeedii wey annaajiyati ee badbaadaysa kooxdii badbaaday almansuurati ee loo hiiliyey ilaa qiyaami saacati ilaa saacaddu intay ka istaagayso loo hiiliyey ahlisunnati sunnada dadkooda ictiqaadkoodii wey waljamaacati iyo wadajirka dadkeeda yacni kitaabkani waa ictiqaadkii waa waxay rumaysnaayeen waa waxay qalbiga ku gunteen firqada la yidhahda alfirqa naajiya ictiqaadka waxaa la yidhahdaa waa shay aad qalbiga gashatood rumayso haddana si go-an oo shaki lahayn qalbigaaga aada ugu gunudo ayaa ictiqaadka la yidhahda marka firqada ama kooxda tilmaamaha soo socotale ictiqaadkeedii weye kitaabkani firqa firqada bimacnaa koox baa laga wadaa koox baa laga wadaa annaajiya macnaheedu waxa weeyaan kooxdaasi kooxo halaagsamay bay iyadu ka gedisan tahay oo way badbaaday maxay ka badbaaday waxay ka badbaaday kow adduunyada waxay ka badbaaday inxiraaf iyo bidca inay ku dhacdo aakharena waxay ka badbaadaysaa cadaabka ilaahi subxana watacaala firqa naajiya la yidhahda wuxuu halkaa ku tilmaamayaa sheekhu xadiis nabigeena ka sugan sal lla alay wasalam oo uu rasuulku yihi sal ly wasalam yahuudi waxay u qaybsantay kow iyo labaatan kooxood nasaarana waxay u qaybsantay saddex iyo labaatan kooxood waxaan dhihi laha saddex iyo ah, toddobaatan iyo labo kooxood bay yahuudi u qaybsantay nasaarana waxay u qaybsantay toddobaatan iyo labo kooxood ummaddanna waxay u qaybsami doontaa toddobaatan iyo saddex kooxood buu nabigu sal ly wasalam kulligoodna naartay gelayaan ilaa hal mid mooyaane halkaa mid baa marka badbaadaysa rasuulka markii la weydiiyey sal ly waslam middaa iyadaa miday tahay wuxuu nabigu yuri sal ly wasalam hiya man kaana calaa mili maa ana calayhi lyowma wa asxaabii aniga iyo saxaabadaydu maanta waxa diin noo ah oon ku sugannahay midda haysata wey maalinkaa nabigu hadlayy sal ly wasalam iyo saxaabadiisa wixii diin u ahaa dadka diin ka dhigta wey taa unbaa badbaadaysa bu naburi sal ly wasalam waxa kaloo dhan yani toddobaatan iyo labada kaleo dhan waa halaagsamaya marka firqa naajiya halkaasaa lagala soo baxay waa kooxda badbaadayso baadina ka badbaaday adduunka iyo bidco aakharana cadaabka ilahay ka badbaadi doonta insha allahu tacaala tilmaanta labaad ee uu ku tilmaamay kooxdaasi waxa weyaan almansuura waa koox loo hiiliyey ayadana halkaa wuxuu ku tilmaamayaa xadiiskii nabiga sal ly wasalam laa tazaalu taa'ifatu min ummatii mansuura yacni koox ummadayda kamida ka zuuli mayso ilaa qiyaamada laga gaadhayo in ay tahay mid loo hiilinayo yaa u hilinaya alla u hilinaya subxana watacaala malaaigtiisa u hilinaya dadka ahlu xaqaabaa u hilinaya koox loo hilinayo ilaa qiyaami saaca koox noocaasoo kale inay jirayso ka zuuli mayso bu sal ly slam kooxda iyada ah ninkii khilaafo jidkooda khilaafana waxba yeeli maayo ninkii isagoo jidkooda waafaqsan haddana aan u hilinin oo garabkooda ka baxana waxba yeeli maayo laa yaduruhum man khadalahum walaa man khaalafahum buu naburi sal ly slm man khaalafahum macnaa waa ninkii manhajka ku khilaafsan waxba yeeli maayo khilaafkiisa man khadalahumna waxa waa ninka manhajka ku waafaqsan laakiin haddana aan waxba la qabanaynin aan la ihiilinayn aan garabkooda ka baxay kaasna man khadalahum wey labadoodu midna dhibi maayaan buu naburi sal ly slam marka almansuura waa kooxdaasoo ilaahay baa u hiilinaya subxana watacala la jiray kooxdaasi inay weligeed jiri doonto ayna go-ayninbu marka wuxuu ku tilmaamay ilaa qiyaami saaca ilaa intay qiyaamadu ka imaanayso koox noocaas waa jiri doonaa intay doonay ummadaha ka dhannaadeen waxaa la yidhahdaa culimadu waxay ku fasiraan waa culimada masala waxa wey waa dadka ahlulxaqa ah culimada ahlulxadiidka ay hormuud u yihiin yani culimada mujtahidiinta ah ayaa hormuud u ah marka kadib baa waxaa ku raacaya rag badan oo majaalaad fara badan yani waxa wey ka howlgelaya sida mujaahidiintaoo kale waa soo gelayaan fuqahadu waa soo gelayaan yani waxa weyaan ummadda inteeda kale ee culimada manhajka saxda haysta raacsan baa soo gelaya ila akhirihi sidaas maana ayb marka ilaa qiyaami saacadaasa waxoogaa bushi laga keenayo waxaa axaadiista nabiga kusoo aroortay sal alay wasalam in saacaddu marka ay istaagayso qiyaamadu kacayso ay imaanayso in wax iimaan le ayna dhulkaba jooginba laa taquumu saacatu xadiiskii saxiix muslim iyo keyrk kusoo arooray qiyaamadu ma istaagayso ilaa calaa shiraari alkhalqi buu nabig sal lay slm khalqiga kuwa u shar badan dushoodan bay qiyaamadu yani ku dullaacaysa xadiiskana wuxuu ahaa qiyaamadu ma istaagayso ilaa dhulka laga waayo man yaquulu allah allah wa fii riwaayatin laa ilaaha ila allah wax tawxiid qirayaba markii dhulka laga waayo bay qiyaamadu dhacaysa hadalka sheekhana waxoogaa waxaa laga fahmayaa ilaa qiyaamada inay jiri doonaan waxaa fiican marka sida uu leeyahay sheekh ibnu cuthaymiin in la yidhaahdo ilaa qiyaami saaca ilaa qurbi qiyaami saaca qiyaamada macnaha markay soo dhawaato bay yaa ugu dambayn doonto intayna weli dhicin maxaa yeelay nabiyulaahi ciisa calayhi salaam aakhiru zamaanka markuu soo dego oo dad muminiinta muminiinta wixii dhulka jooga markaa ay rumeeyaan oo raacaan oo gaalada la dagaalamo oo jizyada macnaha waxa weye uu diido oo doofaarka dilaayo oo saliibka iyo macatabkooda uu burburiyo xilligaa markuu yimaado oo wax yar uu joogo xoogaa muhiimad loo baano markuu qabto kadib baa waxaa imaaneysa dabayl aada khafiif a ah sida xadiiska nabiga kuso artay sal ly slam dabaylshaasa marka waxay qaadaysaa in alle inta dhulka ku noolo muminiinta arwaaxdood markaasay qiyaamadu imaanaysaayo dad gaalo ah oo shar badan bay marka qiyaamadu ku dulacay saas daraaddeed ilaa qiyaami saaca macnaha ilaa qiyaamadu kasoo dhawaato in la yidhahda fiican manaa saas ayb kooxdii iyada ahaydbu haddana magac kaloo leedahay buu sii sheegshee wuxuu yidhi ilaa qiyaami saaca ahli sunnati waljamaaca ahli sunna waljamaaca haddii la xarakeeyo ahli sunna waa la xarakeyn karaa oo laamta la hoos dhigo ahlu sunnana waa la xarakeyn karaa laamta la godo hadduu laamtu idiin godan tahay macnaheedu waxa weeyaan hum ahlu sunnati waljamaca waa ahlu sunna waljamaca macna haddii laamtu hoos dhigan tahayna waa bedel waxay ka bedelan tahay firqaday ka bedelan tahay macnaheedu waxa weeyaan sunnada iyo ahlu sunnada aljamaca la yidhahda firqa naajiya daa'ifa almansuura ahlu sunna waljamaaca waa magacyo ay iyagu wada leeyihiin ahlu sunna waljamaca waxaa loogu bixiyey ahlu sunna waxaa loogu bixiyey liannahum yatabicuuna sunna sunnada nebiga raacaan salawatu rabbi wasalaamu caleyh sunnada nebiga mar hadday helaan wax kale ugama leexdaan ayadaa unbay raacaan jamaacana waxaa loogu bixiyey ahlujamaaca waxaa loogu bixiyey liannahum yajtamicuuna cala itibaaci sunna waxay ku kulmaan oy ku midoobaan raacitaanka sunnada saasman marka jidkay qaadayeenna waa sunnada haddana jidkiibay ku midaysan yihiin oo iskuma khilaafsana ahlufiraqa lagu yaqaanaa inay iskhilaafaan oo intaasoo kooxood u kala jishabaan laakiin dadka ahlu sunnada ah jidkay hayaan maadaama uu mid yahay way ku midaysmaan oo waxa weyaan aljamaaca xaq iyo isagoo lagu midoobo taas macnaha ay tilmaamaysaa ayb wahuwa ictiqaadkii marka sii fasiraya ictiqaadkaasi wahuwa ictiqaadkii aliimaanu rumayn weeye billaahi ilaahi la rumeeye ictiqaadka firqada tilmaamahaale iyo kooxda tilmaamahaale ay leedahay waa kan muxuu yahay wahuwa kaasi aliimaanu rumayn weye bilaahi ilaahi la rumeeyo wa malaaikatii iyo malaaigtiisoo la rumeeyo waa allo la rumeeyo jiritaankiisoo la rumeeyo waa kow rumaynta ilaahay jiritaankiisa inaad rumayso marka labaad inaad rumayso rubuubiyadiisa oo inuu isagu maamulka iyo mulkiga keli ku yahay waa mida labaad ta saddexaad uluuhiyadiisa wax adiga kaa funaye iyo cibaadadaad samaynayso inuu keligii leeyahay oon lala wadaagin ta saddexaad magacyihiisa iyo sifaadkii tilmaamaha uu leeyahayna waa inaad keligii u qirto intaasi aliimaanu billahi wey wa malaaikatii iyo malaaigtiisood la rumeeyo malaaigtiisa oo la rumeeyo la qiro la ogolaado malaaigta waxa weyaan waa makhluuq ilaahay ka mida makhluuqaadkiisa sida nabigu noo sheegay sal ly wasalam waa makhluuq inaga qarsoon nuur bay ka abuuran yihiin meesha inagu aynu dhoobo ka abuuranna jinkuna ay dab ka abuuran yihiin iyagu nuur baa laga abuuray asalkoodu waa nuur sida nabigu noo sheegay sal ly wasalam waa makhluuq aan rabbigood caafiyin yusabbixuuna alleyla waannahaara laa yafturuun habeen iyo maalinba rabbibay u tasbiixsanaya subxana wa tacala tiradooda wax la koobi karama oo aada bay u fara badan yihin toddobaatan kun baa baytulmacbuurka maalinkiiba gala oo dib dib ugu soo noqonin maalin kastoo ilaahay keeno marka wax la tiro koobi kara maaha guud ahaan marka horta makhluuq jira inay yihiin waa inaan rumayno marka labaad waxaa jira qaar magacyahooda laynoo sheegay hawshay qabtaanna laynoo sheegay kuwaana waa inaan si gooni usii rumayn masalan malakuljibriil oo kale waa magac malag uu tilmaamihiisa qaar baa axaadiista nabigii kusoo arortay malakuljibriil hawshuu qabtaan laynoo sheego waxyiga inuu soo gaadhsiiyo alla intuu kasoo qaado rususha inuu soo gaadhsiiyo waa hawshiisa saa inaan u rumayno wey masalan israafiil oo kaleeto yacni wuxuu u xilsaaran yahay buunka asuufidiisa markii la geeriyooda kadib addoommada lasoo noolaynayo masalan mika-iil oo kale wuxuu u xilsaaran yahay dhibicda da-aysa iyo wax dhulka ka soo baxaya masalan malakulmowd oo kale wuxuu xilsaaran yahay nafta qaaditaankeeda malakulmowd baa lahaha sida saxda casraa-iil lama dhaho casraa-iil magaca saxa maa maxaa yeele kitaab ilahna kuma soo aroorin sunno nebiyo saxana kuma soo arorin casraa-iil magaciisu maa malakulmowd buu qur-aankiiyo sunnadu ay ku magacaabeen marka kuwa noocaase magacyahooda iyo hawshay qabtaan laynoo sheegay ama qur-aanku inoo sheegay ama sunada nabiga inoo sheegtay ayagana si gooniya inaan rumayno malaaigta rumaynteedu middaa wey marka wa kutubihii iyo kutubtiisa la rumeeyo ilahay kutubta soo dejiyey subxana watacala kutubta alla soo dejiyey yani guud ahaan kutub fara badan inuu ilahay soo dejiyey laakiin haddana waxaa laynoo sheegay kutub shan ah masalan waxaa qur-aanka kusoo aroortay kitaabkii tawreed ahaa oo nebi muuse lagu soo dejiyey calayhi salaam injiil oo nabi ciise lagu soo dejiyey calayhi salaam kitaabka qur-aanka oo nabigeena lagu soo dejiyey caleyhi salaatu wasalaam iyo sidoo kaleeto nabi ibraahim caleyhi salaam oo isagana lagu soo dejiyey suxufu ibraahim iyo nabi muuse oo sidoo kale suxufu muusa isagana lagu soo dejiyey suxufu muusa bay culimadu qaar waxay leeyihiin waa tawreed qaarna waxay leeyihin waa ka gedisan yahay oo marka waxay noqonaysaa nabi muuse in la siiyey suxuf iyo tawreed olana waxay wa u islamid magaca unbaa baa loo kala duya ilaa mid la yidhaahdaba adagu taana qur-aanku waa sheegay waxaa kale uu qur-aanku sheegay zabuur oo lagu soo dejiyey nabiyullaahi daawuud calayhi wa calaa nabiyina asalaatu wasalaam kuwaa goonida loo sheegayna waa inaan magacyahooda iyo rususha lagu soo dejiye rumayno isla markaa haddana kitaabkeenna qur-aanka inaga laynoogu talagalay laynoo soo dejiyey intaa rumayn ka fara badan baa isaga laynaga rabaa oo ah raacitaankiisa iyo hogaansankiisa wa rusulihii iyo rusushiisoo la rumeeyo rususha iyaguna waa fara badan yihiin aada bay u badan yihiin warusulan qad qasasnaahum calayka min qablu warusulan lam naqsushum rusul qaaraan kuu sheegnay qaaraan kuu sheegin aanaan kuu sheeginba waa jiraan wey macna qaar marka waxaa jira nabigeena aan loo sheegin xataa rasuulkeena aan loo sheegin sal ly waslam marka tiradoodu waa fara badan yihiin laakiin qur-aanku wuxuu sheegay shan iyo labaatan rasuul buu sheegay shan iyo labaatan rasuul inkastoo laysku haysto nabiyullaahi aadam caleyhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam ma nebi buu ahaa mise rasuul buu ahaa baabamasle laga murasaya culimada qaar baa waxay qabaan nebi inbuu ahaa rasuul ma ahayn waxaa ka mid a ah sheekh ibnu cuthaymiin kitaabkiisa saasuu ku tilmaamaya wuxuu rajaxayaa inuu nebi ahaa oo qur-aankii sunnadu adilo ka keenay ayb almuhim waa masale macnaa khilaafiya laakiin qur-aanka shan iyo labaatan rasuul baa kusoo aroortay wixii kaleeto intaa keliya ma ahe intaa way ka badan yihin rususha marka in la wada rumeeyo iyagoo la kala qaaday oo kala qaadidooda qaarna la rumeeyo qaarna la diido waa kufri waa gaalnimo macna rususha rumayntooda guud ahaan inaga waxaa inoo dheer rasuulkeena maxameda sal ly wasalam rumayntiisa iyadu intaa waxay la dheer tahay wixii khabare uu inoo keenay inaan rumayno wixii inoo jidayeen inaan raacno saasmanisagu taasuu la dheeriye ayb walbacsi isa soo bixinta oo la rumeeyo bacda almowti dhimashada kadib markii la dhinti kadib in laysa soo saari doono oo la rumeeyo yacni waxaa rumaysan dadka diyaanaadka diimaha samada ka soo degay ama isbedel markaa kadib ha ku dhaco ama sidii loo soo dejiyba weli ha ku sugnaadeen ummadaha rumaysan oo dhan waa ka midaysan yihiin arrinkaas yacni in laissoo saari doono oo degmadan mooye degmo kale ay jirto laysla xisaabtami doono oo janiya naar ay jiraan oo yani yahuudna waa rumaysan tahay nasaarana waa rumaysan tahay muslimiintuna waa rumaysan yihin saas macana bal dad dad badanoo kalaa rumaysan marka yani inaad rumayso markaad geeriyso kadib in lagu soo saari doono waliimaani waliimaanu rumayn weye ictiqaadkaasi waliimaanu rumayn weye bilqadari qadarkii la rumeeyo khayrihi midkiisa khayrka iyo sharikiisa sharkaaba qadarku waxa weeyaan waa qorshaynta alla subxana watacaala waa inaad rumayso alla subxaana wa tacaala intuusan makhluuqaadka abuurin yuu ogaa intuusan abuurinba yuu ogaa markuu abuuray kadib wax cilmiga kama kororsanin laakiin intuusan abuurin buu la socday ogaa waa kow marka labaad intuusan abuurin buuba qorayba looxul maxfuudkay ku yaalleen wax walba intaan la abuurinba marka saddexaad markuu abuurayo wuu doonaa doonid baa ka horeysa marka afraadna wuu ahaysiiyaayoo banaanku usoo saaraa saas abuurista marka waxaa ka horeysay inuu rabbi wax qorsheeyey oo wax qadaray risqigii inuu horey u qadarnaa samaawaadka intaan la abuurin horey baa loo qorsheeyey oo qorshe iyo qadar iyo macnaa qadarin baa kahor yani taqdiir baa ka horeeyey taa iyadaa inaad rumayso man ayb waxaa masaladaas hadda yani usuusha yani iimaanka loogu daray ahmiyaddeeday leedahayo dad badan baa ku baadiyoobay dad badan baa ku baadiyoobayoo yani khaldamay qadarkiibaa marka waxaa laga dhigay mid khayra iyo mid shar ah qadarku waa khayr iyo shar baa loo qaybiyey khayrku waa bini aadamku waxay dheefsanayaan oy jecel yihiin oo maslaxad yani ay ugu jirtaan dhihi lahaa ay jecel yihiin sharkana waxaa laga wadaa waxyaala bini aadamku dhibsanayo yani qadarka kiisa sharka a ah baa laga wadaa qadarka marka kelimatulqadar haddii macnaheedu uu yahay laga wado yani qorshaynta alla subxaana wa tacaala oo markaa ficil ilaahay ah alla afcaashiisa subxaana wa tacaala shar laguma sifayn karo waasharu laysa ilayka baa ka mid a ah nabiga sal ly slam hadaladiisa macnaa sharka alla looma aaneeyo afcaashiisa o dhan waa wada khayr laakiin wixii ilaahay afcaashiisa ka dhashay oo mafcuulaadkii ah marka la fiiriyo bini aadamkana loo fiiriyo baa wuxuu noqonayaa qaarna waxay dhisanayaan qaarna waxay jecelyihin oo ayna dhisanaynin masalan laakiin kaa ay dhisanayaan laftiisa ee shar ahaanta ay u arkaan dhinac kale marka laga fiiriyo maslaxo raajixa ku jirto shar ma ah masalan aan tusaale bixinno o kale ka soo qaad cudurka cudurka bini aadamku waa nacab yahay maqaadiirta qeybtooda sharka abuuna ah ku tiriya laakiin cudurka u fiirso cudurka markuu ruuxa ku dhaco masaalixda ka dhalanaysa dhibka uu u geysanayo masaalixdaa ka xoog badan masaalixda ka dhalanaysa masalan waxaa ka mid a ah addoonkii oo ilaahay ugu dembi dhaafo dunuub waxaa jirta laga yaabo towbadda in lagugu dhaafi waayo laakiin musiibo kugu dhacda ilahay kugu dhaafo subxana wa tacaala waxaa ka mid a ah, masalan darajaad kor loogu qaado waxaa ka mid a ah maalan addoonkii oo kibirsanaa oo isla weynaa oo la xusuusiyo tabartiisa waxaa ka mida ah masalan yani waxa weyaan addoonkii oo lagu garansiiyo cudurka caafimaadku nicmadii caafimaadku qiimahay lahayd intaasoo maslaxo marka cudurka waxaa ku jira ka rajaxan xanuunkiisa saas man saas daraaddeed baa shay kasta oo bini aadamku dhisanayo dhinac kale marka laga fiiriyo masaalix fara badan baa ku jirta masaalix fara badan baa ku jirta marka marka la fiiriyo shaygan ilaahay uu qadaray ee addoonka haysta dhinac marka laga fiiriyo dhinacyadiisa ka mida unbuu shar ka yahay laakiin rabbi afcaashiisu shar laguma tilmaami kara kulligeed waa wada khayr kulligeed waa wada khayr wmaana waliimaanu bilqadari khayrihi wa shari wixii kugu dhaco o dhan inuu xagga ilahay ka yimi subxaana watacala waa inaad rumayso oo aad markaa waxawey ku sabirto wmaana ayb wa min aliimaani billah ah, xadiidka nabiga wuxuu aha sal ly wasalam awal maa khalaqa allaahu alqalam ilaahay makhluuqaadkiisa wuxuu abuuray waxaa ugu horreeyey qalinka markuu qalinka abuurayba wuxuu ku yidhi ogtub qor buu ku yidhi markaasu wuxuu yihi wamaa aktub maxaan qora allow wuxuu ku yidhi uktub kullamaa huwa kaa'in wax kasta oo dhici doona qor baa lagu yidhi markaasuu qalinkii qoraal bilaabay diiwaanka weyn ee nooxu maxfuudka ah uu marka wuxuu ku qoray wax walba oo dhici doona intii ilaahay subxaana watacaala uu macnaha wax weyaan ugu talagalay iyuu marka qoray waxan marka intuusan dhicin oo dhan bu alla la socday subxaana wa watacaala oo waxa la qorsheeyey oo sidii ilahay ugu talagalen bay wuxuu dhacayaa inagu markuu inoo muuqdee banaanka usoo baxo waa markii uun xilligii loogu talagalay inuu fulo mooyaane horay buu waxana usii qorshaysnaa horuu waxana usii qorshay ilahay u qadaray subxana watacala saas way macnaa wa min aliimaani billah intaasi marka waa arkaanta layidhahda arkaanu liimaan waxay ku soo aroortay xadiiskii dheeraaya cumar ibn khataab radi allahu canhu malakul jibriil intuu u yimid isagoo saxaabada la fadhiya nabiga u yimid sal ly wasalam ayuu nabiga weydiiyey islaamnimada wuxuu weydiiyey iimaanka wuxuu weydiiyey ixsaanka wuxuu weydiiyey yani saacadda qiyaamada iimaanka markii nabiga la weydiiyey jawaabtuu bixiyey waxay marka an tu'mina billaahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa walyowmi alaakhiri watu'mina bilqadari khayrihi wa sharihi marka arkaanti iimaanka waay arkaantii iimaanka way macnaa wa min aliimaani billah intaasi marka duuduub bay ahayd faahfaahin buu marka wuxuu hadda gelayaa sheekhu qeybtii ugu horeysay oo aliimaanu billaahidii buu hadda faahfaahin dheeraada ka bixinaya ilaahay rumayntiisu yuu doonayaa inuu sii sharxo wa min aliimaani rumaynta billaahi ilaahay la rumaynaya waxaa ka mid a rumaynta ilaahay ha la rumeeyo layidhi waxaa ka mid a aliimaanu rumayn bimaa shay la rumeeyo wasafa uu tilmaamay bihi alle nafsahu uu naftiisa ku tilmaamay bihi maagale aliimaanu rumayn bimaa shay la rumeeyo wasafa uu alla ku tilmaamay bihi maaga nafsahu naftiisa uu ku tilmaamay min hayri taxriifin iyadoon la leexinin fii kitaabihi kitaabkiisa dhexdiisa uu ku tilmaamay wa bimaa shayna la rumeeyo wasafahu uu ku tilmaamay alle bihi maaga rasuuluhu rasuulkiisa uu ku tilmaamay min hayri taxriifin iyadana iyadoon la leexinin walaa tactiilin oon la diidin wa min hayri takyiifin iyadoon la keyfiyen oon la qaabaynin walaa tamhiilin aan loona ekeysiinin makhluuqaadkii abwaabta aada laysugu khilaafay oo toddobaatan iyo labadii kooxood ee nebigu sheegayay ay aada ugu kala jabeen waxaa ka mid ah baabkan hadda sheekhu uu galay oo ah ilaahay subxaana wa tacaala magacyadiisa iyo sifaadkiisa iyo tilmaamihiisa sifada waxaa la yidhahdaa ruuxa tilmaan waxa tilmaantiisa la yidhahda shaygu tilmaantiisa masalan hebel waa cas yahay waa tilmaan hebel waa dheer yahay waa tilmaan hebel waa madow yahay waa tilmaan hebel yacni waxa weye tilmaamaha kuwaasa la dhaha magacyada rabbi subxaana wa tacaala iyo tilmaamihiisa waa waa baab ka mida abwaabta aada loogu kala jabay oo lagu qaybsamay oo qolbo meel ku dhufatay sheekhu marka wuxuu doonayaa inuu qeexo kitaabka alle iyo sunnada nebiga sal alay wasalam iyo saxaabadii iyo taabiciintii iyo culimmadii waaweyneed iyo aimadii afarta ahaa manhajkoodu ilaahay asmaad iyo sifaadkiisa maxay ka qabeen sidkay mareen saasuu inoo qeexaya waxaa weeyaan middan unoo sheegayo in la rumeeyo wax kastoo ilaahay uu kitaabkiisa dhexdiisa isagu isku tilmaamay wuxuu isagu isku sheego waa in loo ogolaado waa in lagu sheego waa in lagu tilmaamo wixii rasuulkiisu sal alay wasalam uu u sheego oo uu ku tilmaamo axaadiista dhexdeedana waa in iyadana rabbi lagu tilmaamo maxaa yeele rasuulku sal alay wasalam waxaan rabbi u qalmin buu ku tilmaamay wax rabbi u qalmo unbuu ku tilmaamay wuxuu rabbi ku tilmaamayana waa uun wax rabbi xaggiisa kasoo soo gaadhay alla xaggiisa wax kasoo gaadho loo waxyooday wixii axaadiista kusoo soo aroro alla isku tilmaamay waa in loo daayo wixii qur-aanka kusoo soo aroray oo isagu isku tilmaamay waa in loo daayo saas ayb waxaa laga ilaalinayaa ha loo sugaan oo ha lagu tilmaamo si isaguba isugu tilmaamay ama nebigiisu ugu tilmaamay sal lay wasalam tilmaamay ama nebigiisu ugu tilmaamay sal lay wasalam waxaa laga ilaalinayaa dhowr arrimood midda koobaadi waxa weeyaan waxaa laga ilaalinayaa taxriif taxriif taxriifka waxaa la yidhahdaa leexin ama duwid ayaa la yidhahdaa in tilmaantan rabbi isku sheegay macnihii ay lahayd masalan rabbi subxaana watacaala qur-aanka wuxuu ku sheegtay inuu leeyahay yad inuu gacan leeyahay masalan inuu gacan leeyahay bal inuu laba gacmood leeyahay maadaama isagu uu sheegtay oo qur-aanka uu ku sheegay waa inayn inaguna u ogolaanno oon idhaahno rabbi subxaana wa tacaala gacan buu leeyahay laba gacmood buu leeyahay ayb waa inaadan taxriifinin oo taxriifku wuxuu noqonayaa in aad tidhaahdo macnaha yadda qur-aanka ku soo aroortay macnaha laga wado gacan ma aha maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa bimacnaa qudro iyo awood waxaa laga wadaa masalan nicmo macnaha yad waa la yaqaana luqada carabiga ah gacan baa la dhahaa macnaha fahamka usoo degdegayana waa kaa saxaabadii iyo taabiciintii dadkii carabiga yaqaanay oo luqada si fican u yaqaaneen macnahay ka fahmeen waa gacan xaqiiqi ah laakiin haddaad tidhaahdo gacan lagama wadee waxaa laga wadaa macno kale oo muxuu macnaha laga wado bimacnaa qudra laga wadaa bimacnaa nicma laga wadaa taxriif baa la dhahaa taxriif macnihii loogu talagalay baad ka duuday mid kalood adugu jeebkaaga kala timidna waad u leexisay hada huwa taxriif hada huwa taxriif kaas lama ogola waxaa kaloo iyadana aan la ogolayn tacdiil tacdiilka waxaa la yidhahdaa isagana diido inaad magacyo ilaa aada tidhaahdaba ilaahay subxaana wa tacaala wax sifo aba male yad buu sheegtay ma jirto dayib carshiguu ku ekaaday ma jiro habeenka niskiisa dambuu soo degaa ma jiro dayib qadam buu leeyahay ma jiro samiici weeyaan waxbuu maqlaa basiir wey waxba ma jiro inaad kulli wuxuu ilaahay sheegdano aada diiddo ama qaar ka mida diiddo ayaa tacdiilka la yidhahda tacdiilka saasaa la yidhahda waxaa ku dhaca waxaa ku dhacay nimanka la yihahda jahmiyada jahmiyadu waxay yidhahdeen ilaahay tilmaamana male magacyana male halkaasay ku dhufteen muctasilada ka yara sokamarta waxay yidhahdeen wax ilaahay lagu tilmaami karo ma jirto laakiin magacyo aan macno lahayn buu leeyahay alraxmaan hadda somaynaan soo marin magac weeye alraxmaan laakiin haddana sifay faa'iideynaysaa oo sifadu maxay tahay sifatu raxma ayagu marka waxay dhahdaan alraxmaan waa magac jaamid ah oon macno ku tusaynin yay yidhaahdeen magac aan macno laga fahmaynin oo kaleeto macnaha magac noocaasoo kale yidhaahdeen sifo wax la yidhahdana way diideen sifo wax la yidhahdana way diideen qolyaha wey marka waxaa iyaguna la mid ah yacni firqooyinka qaar ka mid oo magacyad ilaahay sifaadkiisii qaarna diiday qaarna ogolaaday sida masalan ashaaciradoo kaleeto iyo maaturidiyada caqligooda intay u bandhigeen baa waxay yidhahdeen sifaatka qaarkaana caqligaa ku tusayo waa fiican yihi in loo sugo qaarkaana intaana sugitaankooda ilaahay loo sugo yacani waa meel kaga dhac oo tashbiihii waxbay keenaysaa ha loo diido markaasay sifaatkii qaydiyeen qoladaasina iyagana waxa mucadiladay soo gelayaan marka biduuni tacdiil wixii ilaahay sheegtay kulligood sidii uu sheegtay haloogu daayo wey macnaha wa min hayri takyiifin walaa tamhiil takyiifka iyo tamhiilka isagana waa takyiifka waxaa la yidhahdaa kayfiyeyn qaabayn inaad tidhahdo masalan ilaahay sifadaasuu sheegtay qaabkaasayna u taallaa masalan carshiguu ku ekaaday inaad tidhaahdo wuu ku fadhiyaa waa gaf waa khalad inaad tidhaahdo masalan wuu soo degayaayoo yani waxa weye habeenka qeybtiis dambuu soo degayaa marka lagu yidhahdo inaad tidhaahdo yani meeshuu joogay buu kasoo dhaqaaqahayaayo meeshaasuu macnaha waxa weye imaanaya waa khalad kayfiyada iyo qaabka wax uu dhacayo sifadiisu u taallo ma garan karno leanna sifadu daataday raacsan tahay haddii hadda lagu yidhahdo ilaahay daatadiisa qaabkay u taalla noo sheeg ma sheegi kartaa ma sheegi karta mar haddaadan daatadiisu qaabkay u taalla aadan sheegi karin sifadiisuna qaabkay u taallo lama sifayn lama sheegi karayo saas manaa shayga sidiisaba waxaad ku garan kartaa kayfiyadiisii qaabkuu ku yaalla ama adaa arkayoo indhahaad saartay ama ma ahee mid u eg baad aragtay ama ma ahee waa laguu soo sheegay saddexdaa mid ka mid maad ku ogaan kartaa shayga kayfiyadiisa ilaahay subxaana wa tacaala daatadiisa mana ayna arag sifaadkiisu qaabkay u yaallaanna isheennu ma qabanin waa mid midda labaad weeyaane shay u dhigmo oon uga tusaalo qaadannana ma jiro midda saddexaad weeyaane rabbigii inoo soo warramay iyo rasuulkiisii inoo soo warramay sal alay wasalam mayna inoo sheegin sifaatkani qaabkay u yaallaan yadda ilaahay qaabkay u taalla laynooma sheegin oo rabbi subxana wa tacaala ishiisu say u taalla laynooma sheegin oo lugtiisu say u taalla laynooma sheegin laakiin waa laynoo sheegay intaas oo fartiisu say u taalla laynooma sheegin oo macnaha waxa weyaan kulli waxaaso dhan wax laynooma sheega ma jir marka waa inaan sugno oo haddana aynan qaabaynin kayfiyiinka macnaha waxa weya qaabkeedii qaab kolley way leedahay lakiin qaab inagu aan garanayno ma aha saas wey macnaa wa tamsiilkuna iyadana waxa wey loo diidaya walaa tamsiilinta tamsiilka waxaa laga wadaa in aad makhluuqaadkii ilaahay abuurtay sifaadkay lahaayeen iyo kuwii ilaahay lahaa inaad isku mid ka dhigta oo tidhahda masalan yadda ilaahay iyo gacantiisu waa gacanta hebel oo kale waa gacantaydoo kale a masalan aada tidhaahdo alla subxaana watacaala maalan ishiisu waa ishaydoo kale waa isha addoommadoo kale waa khalad weyn iyadana waa gaalnimo saas macnaha marka lababa lama ogola inaad tii addoomada iyo tiisa isu ekaysiiso leanna waa khaaliq iyaguna waa makhluuq makhluuq iyo khaaliq meel la isagama ekaan karaan meel la isaga magac hadday xataa yani waxa weeye marmar magacu isu yimaado oo la yidhahdo maalan allana waa yani waxa weeyaan huwa alxayu waa nool yahay maalan makhluuqa qaarkoodna nolol lagu tilmaamo huwa alxayu la dhaho magaca unbaa ka dhexeeya mooyaane laakiin noloshu noloshii maaha inay saas xataa makhluuqaadka ku kala gedisan makhluuqaadka hadda masalan yani yani bisadoo kaleeto bisadu soo lug ma leh bini aadamkuna soo lug ma leh lug magaca la yidhahda ka wada dhexaysa laakiin lugtu lugtii ma tahay lug lug ma ah ilna il ma ah gacanna gacan ma ah wix isku mid ma ah makhluuq baa saa u kala gedisan maxaad u malinaysaa marka khaaliq iyo makhluuq farq marka wax laysaga qiyaas qaadan kara maa qiyaas marka horeba inay maskaxdaada gashaba wahmi iyo ismoodsiisa sifaadkan ilaahay loo sugayaay tii addoommada u ekaanaysaa marka hore taasaaba khaladaba midaasaaba khalada waana midda macnaha keentay in dad badan ay inxiraafaan yacni marba haddii ilaahay loo sugay shanigiisu waa khaas sifaadkiisu waa khaas yani wax kastoo loo sheego waa ugoon waa wax ilaahay u qalma subxana wa tacaala kamaalkiisa iyo cadamadiisa u qalma wey macna ayb wuxuu yihi marka wa min aliimaani billaahi rumaynta alla la rumeeyo waxaa ka mid ah aliimaanu rumayn bimaa shay la rumeeyo wasafa uu ku tilmaamay bihi isaga nafsahu naftiisa uu ku tilmaamay min hayri taxriifin ayadoon macnihii loogu talagalay inta laga leexiyo macno kale aan loo leexinin fii kitaabihi kitaabkiisa dhexdiisa wuxuu alla isku tilmaamay oo lagu tilmaamo wa bimaa shayna in lagu tilmaamo wa bimaa shayna la rumaydhe aliimaanu bimaa wasafat waaliimaanu rumayn bimaa shay la rumeeyo wasafahu alle uu ku tilmaamay bihi isaga rasuulu rasuulkiisa uu ku tilmaamay min hayri taxriifin iyadoona iyadana la leexinin nebigu tilmaanta uu ku tilmaamay ama isagaaba ku hadlay oo afkiisa ka soo baxday ama ma ahee ficil ahaan buu saxaabada ku tusay ama ma ahee inta agtiisa lagu sameeyey buu nebigu sal lay waslam shibka ka yidhi taqriir baa la yidhahdaa intaba way ku sugan tahay sifaadka sifaad badanoo noocaa kusugan baa nebiga ka sugan sal lay waslm oo alla uu sugay min hayri taxriifin ayadoon macnaheedii laga leexinino macno kale loo duwin walaa tacdiilin diida la-aan iyadoon la diidinoo ama kulli aadan wada diidin ama qaar aadan diidin yani tacdiilka saasa laga wada wa min hayri takyiifin iyadoon la kayfiyeynin kayfiyen yani la qaabaynin oodan dhin qaabkaasay u taallaa walaa tamhiilin ekeysiin la-aan adoon u ekeysiinin ilaahay sifaadkiisa kuwa makhluuqa aan u ekeysiinin saa in loo rumayo wey macnaha yani arrimaha iyadoo laga ilaalinayo waa in ilahay wixii uu isu sugay loo sugo bal iska badaa inay waxaas ku kacaane yu'minuuna way rumaynayaan yani ahlusunna waljamaaca bianna allaha alle subxaanahu nasahnaantiise ceeb oo dhan buu ka hufan yahaye laysa inuusan ahaanin ka midlii isagoo kale yaani shay-un waxna wa huwa isagu assamiicu midka maqla weeye albasiir u arka aayaddani culimadu waxay yidhahdaan waa miisaan baabulasmaa waasifaat bay miisaan u tahay maxaa yeelay waxay diiday alla subxaanah wa tacaala waxay u diiday inuu addoommadiisa wax la mid ah ama u eg uu jiro laysa ka midlihi shay-un waa qeybta koowaad haddana markay u diiday taa baa waxay u sugtay laba sifo wa huwa asamiicu albasiir marka waa miisaanka rabbi tilmaamihiisa uu sheegtay maqalka iyo aragga oo hadda labadan iyo kuwo kaleeta oo qur-aan kusoo aroorayba horta u sug oo ha diidin sida jahmiyada iyo mucadilada iyo ashaacirada iyo maturidiyada ha noqonin ha diidin ayib markaad u sugtana sugitaankaad sugaysa waxaad ka ilaalisaa inaad kayfiye u sheegto waxaa kalood ka ilaalisaa inaad ta addoommada u ekaysiiso labadaana ka ilaali taa waxaa diidan laysa ka midlihi shay-un bay diyaa diideysa tii horena waxaad diideysa mucadilada iyo diidada in sifaadkiisa la diidana waxaad diideysa aayadda qeybteeda dambo wa huwa asamiicu albasiiru laba sifaa ilahi loo sugay subxana wa tacala marka waxay yidhahdaan waa miisaanka qolo walba oo sifaadka ila laba qolay u qaybsamaan dadka sifaadka ku xadgudbay qolo waxaa la yidhahdaa mucadila le nusaatu sifaat baa la yidhahda waa dadka sifaadka diida oo jahmiyada ugu horreysa muctasilada ashaacirada maaturidiyada qolana waxaa la yidhaahdaa yaani sifaadka dadka kuwa sugay ka mid yihiino laakiin sugitaankii sifaatkay iyaguna ku xadgudbeen oo dhanka kale uga baxeen oo ama kayfiyay u yeeleen ama ma ahee waxay u ekeysiiyeen tii addoommada saasman kulli qolyahaasoo dhan bay marka aayaddu radinaysaa mana oo waxay qeexaysaa madhabka ahlusunna waljamaaca ayay qeexaysaa mana falaa yunfuuna marka uma diidayaan oo yani kama anfinayaan canhu alla xaggiisa maa wasafa wixii uu ku tilmaamay bihi isaga nafsahu naftiisa wuxuu ku tilmaamay wuxuu alla isku tilmaamay uma diidayaan seebuu gacan ku yeelan karaa oo ma kale uu leeyahay edabdaro wey edabdaro wa waxaa la weydiiyey alimaamu malik baa nin baa usoo golo markaas wuxuu yihi ya malik kayfa alistiwa bal istiwa iga warran ilaahay carshigiisu ku ekaaday istiwa unbaa qur-aan kusoo aroortay kayfa qaabkiisa ii sheeg bud alimaam malik wuxuu ku yihi alkayfu hayru majhuul alkayfu hayru majhuul waxaan dhihi lahaa alistiwaau hayru majhuul waalkayfu hayru macluum waaliimaanu bihi waajibun waasu'aalu canhu bidca hada huwa miisaan salaf jamiicu sifaat oo qur-aanka iyo sunnada ku arooray miisaankoodu waa kaa istiwaha waa la yaqaanaa luqada carabiga kasaramarid baa la yidhahdaa luqada carabiga waa macluum shay jaahil laga yahay ma ah dhayr kayfiyada iyo qaabka uu istuuhu u yaallana lama yaqaano ilahay baa khaas la ah maxayna muuse sheegin in la rumeeyo oo saa lagu rumeeyo inuu ilahay carshigiisa ku ekaadayna waa waajib weeli in lasii laisweydiiyo oo lasii dabagalo oo su-aalo badan laga sii dhaliyana waa bidco intii qur-aanka iyo sunnadu kaga gaabsadeen waa in laga gaabsado maxaa yeele waxaan ka garan karno rabbigeen subxana wa tacaala waa intuu inoo sheegay hadalka imaamu shaafici oo kale la mid yahy aamantu billaah aamantu aamantu biاllaah wa bima anzala allah calaa muraadi illaah wa aamantu birasuuli illaah wa bima ataa bihi rasuulu اllah calaa muraadi rasuuli illahi sal lay slam imaam shaafici wa waxaan rumeeyey alle iyo wixii uu soo dejiyey iyo wixii uu ula jeeday saasaan u rumeeyey buuri rasuulkiisaan rumeeyey wixii xaggiisa ka soo aroorna waan rumeeyey sidii uu ula jeeday baana u rumeeyey saasna slka saas hadalkooda saas man nucayb ibn xamaad oo ka mid ah yani culimadii selafka sheikh lbukhaari wey yaa isagana hadaladiisi waxaa ka mid aha ilaahay sifaadkiisa ninkii diida waa gaaloobaya ninkii ilaahay makhluuqaadkiisa u ekeysiiyana waa gaaloobaya alla wuxuu isku tilmaamay ama rasuulkiisu ku tilmaamayna lagama kama dhalanayso lagamana fahmayo kumana jirto tashbiih iyo yani waxa weye u ekaan rabbi makhluuqiisa uu egyahay macna falaa yunfuuna marka uma diidayaan canhu alle yani xaggiisa uma kama anfinayaan maa wasafa wixii uu ku tilmaamay bihi isaga nafsahu naftiisa uu ku tilmaamay walaa yuxarifuuna mana ka leexinayaan alkelima hadalka can mawaadicihi meelihiisa kama leexinayaan hadalka meelihii uu sharcigu dhigay oo alla uu dhigay ama rasuulkiisu dhigay madluulkay kutusay hadalku madluulkii iyo macnuhu kutusaya hadalka kama leexiyaan kama duwaan lanna shaqadii yahuudeed waay alla yahuud buu ku tilmaamay yuxarifuuna alkelima can mawaadicihi meelihii la dhigay ee alla uu dhigay rasuulkiisu dhigay bay hadalka ka duwaan markaad marka tidhahdo istawaa macnaheedu istawaa mee istawlaa wey shaqo xumo wey waa edabdaranta ugu weyn inaad hadalkii rabbi subxaana wa tacala aad mid kale garab dhigto ood macnihii ka leexiso waa khalad weyn waa inaad tidhaahdo yadullah bimacnaa nicmatullahi wa qudratu waa khalad wixii ilaahay isu sheegay adugu kama taqaana naftiisay u daa maadaa ka yaqaan rasuulkiisa same nin baa ilaahay ka yaqaana saxaabadii nabigeesa sal lay slam ma nin baa ka yaqaanaa diintii ilahay leeyahy diintii ilahay soo dejiyey rasuulkuna keenay sal lay slam ayagu wixii ay ka tageen haddaadan raalli ku hayno ku deeqi waayo maxaa ku deeqi kara marka waxaa ku deeqi kara uun afkaar rag kale la yimaadeen iyo inxiraafaad iyo bidac iyo waxa unbaad ka dhargi macna haddaad iyaga ku qancin weydo waxay ka tageen marka laa yuxarifuuna alkelima hadalka kama duwaan oo kama leexiyaan can mawaadicihi meelihiisii uu shaaricu dhigay kama leexiyaan walaa yulxiduuna mana duwaan fii asmaai illaahi ilaahay asmaadiisa dhexeeda iyo wa aayaati aayaadkiisa ilxaadka waxaa la yidhaahdaa duwidda la yhahda leexinta taxriifka iyo ilxaadka isku macno dhow yahy luxud sooma dhahna luxud luxudka waxa la yhahdaa waa qabriga xabaalbilaashka marka la qodo yacni meesha iilka meydka la dhigayo dhinac dhinaca laga qodo waa leexsanya macnaha qabriga kala barhkiisuu ka leexsanya markuu kala barhka laga qodo lixud lama dhaho iilka marka kala barhka laga qodo shaqi baa la yidhahdaa marka min waxaa laga keena ilxaad oo waa leexin kala barhkii baa laga leexiyey marka ilxaadka waxaa laga wadaa asmaada ilaahay iyo aayaadkiisa ilxaad kuma sameeyaan kama duwaanoo kama leexiyaan macnihii waajibkaa ah ee loogu talagalay kama leexiyaan saas man asmaada ilaahay magacyaha ilaahay uu isu sheegay subxana wa tacala sida alraxmaan oo kale alraxiim oo kale alsamiic oo kale albasiir oo kaleeto ilxaadka lagu sameeyahay dhowr meelood buu ka imaan karaa masale meeluu ka imaan kara waxaa ka mid a ah, ilxaad waxaa noqonaya wuxuusan ilaahay isku magacaabin inaad adugu ku magacawdo magac uusan lahayn bo qur-aan iyo sunna aan ku sugnayn adigu inaad u bixiso ood adigu rabbigaa u magac bixiso waa edab daro ilxaad waay sida masalan falaasifado kale yani falsafiyiinta ay ku tilmaamaan maala alcila alfaacila dhahaan alcila alfaacila magaca qur-aan iyo sunno sheegan toona ma waa khalad waa ilxaad wa ilxaadka waxaa ka mid a magacyihii alla sheegtay subxaana wa tacaala inaad diiddo oo tidhaahdo magacba ilaahay ma laha maxaa yeele magac lala baxo iyo magac la bixiyo addoommada iskale addoon haddaad magac ilahay u bixisana addoommadiibu shabihi halka intaad shubha ka dhaliso inaad ilahay magacyadiisa u diiddo waa shaqadii jahmiyada wa ayaduna waa ilxaad fii asmaa illah waxaa ka mid a ilxaad fii asmaa illah inaad magacyada ilaahay magac kasta oo rabbi leeyahay sifo iyo tilmaam baa ku lamaan oo u wataa macnuu faa'iideynayaa macnal kamaal ah masalan samiic oo kale waa magac sooma wuxuu waxaa ku dhex jirta sifo sifatu samci maqal basiir waa magac ilahay leeyahy sifatu lbasar baa ku dhex jirta saas maana caliim waa magaca ilahay leeyahy sifatu lcilmi baa ku dhex jirta magac walbo ilaahay leeyahay saas daraaddeed ba alla wuxu uhi walilaahi alasmaau alxusnaa magacyada ugu fiicfiican buu leeyay magac aan sifatulkamaal wadanin ilaahay male subxana watacala saas mana magac walba sifo qiimo badan iyo yani yuu faa'iideynaya oo laga qaadanaya marka ilxaadka waxaa ka mid a inaad tidhahda ilaahay magacyihiisu wax sifoy ku tusayaan maba jirtaba sida muctasiladoo kaleeto muctasiladu waxay yidhahdeen yani samiicun bilaa samcin basiirun bilaa basarin caliimun bilaa cilmin saas maana xayun bilaa xayaatin adaa imaan suuqnimada arag yacni waxa weeyaan macnihii uu ku tusayo magacu bay meesha ka saareen waxay yidhaahdeen waa samiic waa magac aan macno lahayn wax macnoo faa'idaynaya ma jiro samcigii meeshay ka saareen caliim waa magac aan wax macnaa laga fahmayninoo cilmi buu leeyahay lagama fahmayo yacni xayun waa nool yahay bay nool ka fahmaynaa laakiin iyagu waxay dhahen xayun waa magac aan macno lahaynoo bilaa xayaatin bay daba dhigeen ayaduna ilxaadka asmaada ilaahay lagu sameeyo ka mid waxaa ka mid a ah ilxaadka asmaada ilaahay lagu sameeyo in aad magacyadii ilaahay sifaadkay ku tusayeen aada u ekeysiiso tii makhluuqaadka oo tamsiilkii aan soo marin man ayaduna waa ka mid saas man arrimahaasoo dhan alixaad fi asmaa ilahi waxaa ka mid a ah maalan magacyihii ilaahay lahaa intaad kasoo jeexdo magacyo inaad makhluuqaadka u bixiso sidii quraysh oo kaleeto asnaamteeda ay ku magacaabeen allaata waxay kasoo jeexdeen allah alcuzaa waxay uga magac bixiyeen oo uga soo jeexeen magaca ilaahay casiiz ah almanaata waxay uga soo jeexeen magaca ilaahay ee ah manaan saasman marka inaad magacyihii alle intaad wax ka jeex jeexdo addoommo u bixisana ayaduna waa iyaduna alilxaad fii asmaai illahi wey marka ma sameeyaan walaa yulxiduuna ma ma leexiyaan fii asmaai illahi asmaada ilahi dhexdeeda iyo wa aayaati aayaadkiisa aayaadka waxaa laga wadaa aayaadka kowniga iyo aayaadka tanziiliga aayaadka kowniga waa waxyaalaha ilaahay uu abuuray ee astaamaha ee rabbi inagu hanuunaya ina tusay masalan dhulka buuraha cirka qoraxda dayaxa adiga laftaada waa aayaad kowniya la yidhahdaa kuwa ilxaadka lagu samayn kara waxa weeye inaad ciddii abuurtay aad tidhahda maynan abuurin iyadaa is abuurtay waa ilxaad fii aayaati illah waxaa ka mid a masalan ilxaadka lagu samayn karo inaad tidhaahdo isagaa abuuray laakiin waa lala wadaagaa oo qolyo kala caawiyey ama gacan ka geystay ama la abuuray waa ilxaad fii aayaati illahi alkowniya aayaadka tanziiliga ana ee alla soo dejiyey ee qur-aanka kusoo aroorayna ayagana ilxaadka lagu samayn karo waxa weeyaan waa in aada beeniso ruuxii beeniyo yidhahda maba jiraan ilxaad buu ku sameeyey ama ma ahee raacitaankoodoo la diido iyaduna waa ilxaad fii aayaati illah saasmanleanna ilxaadka qur-aanka kusoo arooray laba aayadood aayadna asmaadu ku yimid aayadna aayaad walilaahi alasmaau alxusnaa fadcuuhu biha wadaru aladiina yulxiduuna fii asmaai sooma aayadda kale waxay ahayd ina aladiina yulxiduuna fii aayaatina laa yakfawna calayna marka aayaad kale ilxaadku waa galaa asmaada ilahayna waa galaa awjuudaaan soo sheegnay buu galaa walaa yulxiduuna fii asmaai illahi wa aayaatihi ilxaad kuma oo macnaha kama duwaan walaa yukayifuuna ma qaabeeyaan oo qaab iyo keyfiye iyagu markaa isfahansiiyeen uma sameeyaan ee keyfiyada ilaahay bay u daayaan subxana watacaala walaa yumasiluuna yani uma ekeysiiyaan sifaatahu ilaahay sifaatkiisa bisifaati khalqihi makhluuqiisa sifaatkoodii yani tilmaamihiisa uma ekeysiiyaan liannahu subxaanahu laa samiya lahu walaa kufa lahu walaa nubda lahu wallahu aclam bisawaab sal allahuma waslm cala nabiyina mxamedi wcala ali saxbi wslm